بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fi liqraari biradaac nuugmadii oo la qiro walikhtilaafi fiihi laisku khilaafo wamaa yudkaru macahumaa iyo waxa lala sheegi doono qaala idaa qaala hadduu dhaho hindun gabadha hinda layidhahdo bintii inantayda weeye oo ukhtii ama walaasha weeye biradaacin nuugma ayay inantayda ku tahay ama ku tahay ama mase qaalat ayadu ay dhahdo huwa asagu ninkaa zayd layidhahdo maalan akhi waa walaalki ow amase ibnii waa inankayga biradaaci nuugmu ayuu eh, walaalki ku yahay ama inankayga ku yahay taasna isurowdo xaruma tanaakuxuma inay isguursadaan waa xaaraan waa yahay nin baa wuxuu idhi gabadha hinda la yidhaahdo waa inantaydii oo macnaha biradaac ayay inantaydii ku tahay xaaskaygaa nuujisay ama waa walaasha oo biradaac bay walaasha ku tahay oo gabadh baana wada nuujisay labadaanadaba ama ayadaa waxay tidhi kaas ninkaasi waa walaalkay biradaac markaa waxaa xaaraana inay isguursadaan muaahadatan likulli minhuma biqraari mid kasta waxaan u qabanaynaa qiraalkiisa uu qiray walow qaala zawjaani laba isqaba hadday dhahaan baynanaa waxaa noo dhexeeya ridaacun nuugmo muxarimun oo taxriim keenaya furiq waa la kala geenayaa baynahumaa dhexdooda wasaqada waxaana dhacaya almusamaa meherkii la magacaabay wa wajaba waxaana waajibaya mahru milin mahru mil ayaa waajibaya in wadica hadduu gabadhii u tagay wain idacaaha waayah wuxuu yidhi haddii laba isqaba ay dhahaan waxaa noo dhexaysa labadaanada nuugmo muxarim ah oo maalan islaam ayaa naaskana wada jaqsiisay labadaa nadar hadday taa qiraan waa la kala geenaya furiqa baynahuma qowlkooda aan ku camalfalayna musamihii la magacaabay ee meherka ahaana wuu dhacayaa waayah maadaama waxa weye meeshan uu yimid nikaax faasid ah u yimid waxaa weeye wuxuu ku fasahaday bifasaadi nikaax saa darteed waxaa waajibaya mahru milin mahru mili ayaa markaa waajibaya mahru mili goorma waajibaya waa haddii gabadhan uu u tegey oo wadi uu jiro weyaan waaya halkanuu mualifku yihi ridaacun muxarim haddii ay dhahaan ka warran beenina radaac nugmaa noo dhaxaysa intaa keliya ku kala tegi mahayaan waxaa la hubsanayaa nuugmadani ma nuugmadii taxriimka keenaysayba oo cadadka nuugmada ayaa la hubsanayaa lagu degdegi maayo wuxuu idhi walow qaala zawjaani laba isqaba beerina waxaanoo dhexaysa radaacu nuugma muxarimun oo taxriim keenaysa furiqa waa kala keenaya baynahumaa wasaqada waxaana dhacaya almusamaa wixii la magacaabay wajab waxaana waajibaya mahru mili mahru mili ayaa waajibaya in wadiya haddii haweeneydaasi u tagay wain iddacaa hadduu sheegto radaacan zawjkii hadduu sheegto radaacan nuugmo gabadha uu qabo iyo asaga inay nuugma ka dhexayso uu sheegto fa ankarat aydna ay dafirto ay dhahdo waxaas wax ka jira ma jiro infasakha nikaaxi waa u fasakhmayaa adigina waa la kala geenayaa walahaa haweenaydii waxaa u sugnaaday almusamaa wixii la magacaabay oo u ee meherka ahaa waase goorma in waia hadduu haweenaydaa u tegey wailaa haddii kale uusan u tegin fanisfuhu waxaa weeye musamaha niskiisa ayaa markaa u sugnaanaya wain dacatu ayado hadday sheegato radaaci oo fa ankar dafiro sudiqa waxaa lagu rumaynayaa biyamiinihi dhaartiisa in zuwijad gabadha haddii lagu guuriyey biridaha raalli ahaanshaheeda wailaa hadii kaloo raalli ahaanshaheeda aan lagu guurinin falasaxu muctamad waxaa weeye tasdiiquhaa iyada in lagu rumaynayo biyamiiniha dhaarteeda wuxuu ninkii haddii uu sheegto in gabadhan ay isku mehersan yihiin uu ridac ka dhaxeeyo ridac muxarima ayadna arrinkaa ay diiddo ay dhahdo wax ka jira ma jiro nikaax horta wuu fasakhmayaa labadoodina waa la kala geenayaa maxaa yeele ayaa waxaan u qabanaynaa qiraalkiisii lahu biqiraari gabadhii marka waxaa u sugnaanaya meherkii musamaha ahaa ayay yeelanaysaa waa haddii gabadhaa uu tegey musamihi oo dhan meherkii lagu heshiiyey ayaa gabadhii la guddoonsiinayaa waayahay maxaa yeele dukhuul ayaa meesha yimid hadduu gabadhii u tego weyaan haddii kale oo gabadhii uusan u teginna waxaa gabadhii yeelanaysaa nisfu almahri اlmusama musamaha niskiisa yeelanaysa maxaa yaele furqada xaggiisa ka ahaatay taasi waa haddii ninkii uu radaaca sheegto hadday ayadu sheegato ay dhahdo radaac baa ninka noo dhaxeeya isna uu dafiro sadiqa biyamiini ninka ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa waase goorma in uwijat biridaa haddii gabadhan raalli ahaanshaheeda lagu guuriyey oo waxa weeye nin cayiman oo loo magacaabay oy og tahay u sheegay loo guuriyey dabeetana ninkaa aysan diidin oo aysan dhihin ninkaa liima guurin karo maxaa radac baa noo dhexeeya haddaysan dhihin waxa weeye ay ka aamustay marka waxa weye laga dhegaysan maayo maxaa yeelay markii hore ay nikaaxa ninkan ay aqbashay waxay taa tusinaysay in ay raalli ku tahay oo wax ridaaca uusan jirin marka ridaacan ay sheeganaysa dib ka sheeganaysa maay marka horeba u sheegan weyne laga dhegaysan maayo haddii laakiin bikayr ridaaha gabadha lagu guuriye oo maalan weli mujbir ah ayaaba gabadhii u guuriye gabadha way waalayd markii loo guurinaye ama gabadh bikray ahayd waaya ama eh, ninkii mayna cayibinah liga guuriyo may tihi marka iyada ayaa dhaarteeda lagu rumaynayaa maxayl waa suuragal waxay sheeganayso walahaa gabadhii waxaa u sugnaaday labadan masaleba gabadhan waxa weeye sheegatay radaaca labada masale waxay yeelanaysaa mahru mil mahru mil ayay yeelanaysaa in waiahaa hadduu gabadhii u tegey in waia hadduu gabadhii u tegey wailaa haddii kale uusan u tegin falaa shay waxba yeelan haddii gabadha u tegey markan ay qirtay inuu ninkan radaac ka dhaxeeyo mahru mil ayay yeelanaysaa musama ma yeelanayso nikaaxbaa faasida ah. ayadaana akhirsan nikaaxnu faasid yahay saa darteed mahrumithli ayay yeelanaysaa dhammaystiran oo mahrumithliga wuxuu ku istiqraaray dukuulka uu tegey haddii uusan u teginna waxba yeelan mayso maxayn waxba u yeelanayn maxaa yeele waxay gabadhan qirtay nikaaxba inuusan jirinba markaa mar haddaan loo tegin waxba yeelan mayso nisfulmahri musama la siin maayo iyadaaba qirsanba inuu nikaaxani faasid ah oo waxba uusan ka jirin waba aysan mutaysanin ayadaaba cadaysa wayuxallafu ninkii wayuxallafu waa la dhaarinayaa munkaru radaacin nuugmo qofkii ee dafirayey calaa nafyi cilmihi ogaanshalaantiisa ayaa lagu dhaarinayaa wa mudacihi kii sheeganayana calaa battin goyn baa lagu dhaarinayaa qofkii radaaca inkiraa ama nin ha ahaado ama haweeney ha ahaato waxaa lagu dhaarinayaa calaa nafyi cilmihi inuusan ogeyn ayaa lagu dhaarinaya haddaad ficilka naftaada ku dhaaranaysana nafyan waibaatan waad jasminaysaa ficil alkhayr haddaad ku dhaaranaysana nafyigiisa nafyulcilmi baad ku dhaaranaysaa inaadan ogeyn ibaat hadduu yahayna waad jasminaysaa qaacidadu waa saas haddaba haddaba maadaama qofkan uu ku dhaaranayo in gabadh kale labadooda wada nuujisay waa ficil alkhayr hadduu inkirayo hadduu inkirayo nafyulcilmi buu ku dhaaranaya hadduu sugayana bati buu ku dhaaranaya marka waa ibaat ficil alkhayr oo markaa waa inaad jamisaa taa horena wuuu le wallahi laa aclam ana fulana heblaayinay ardacatna nuusi ma ogi buu saas ku dhaaranaya tan dambena wuxuu leeyahay wallaahi ina fulana ardacatna hadduu isbaatinayo wuxuu leeyahay heblaaye ayaa labadanadaba na nuujisay saasuu leeyahay wuxuu yidhi wayahbutu radaaci wuxuu ku sugnaanayaa bishahaadati rajulayn laba markhaatigood aw mase rajuli nin wamra'atayni laba dumar ah wa biarbaci niswatin afar dumar ah waliqraaru bihi ridaacoo la qirana sharduhu shardigiisu rajulaani laba nin weeye waaya markhaatiga radaac wuxuu ku sugnaanaya mualif halka noogu caddaynaya wuxuu ku sugnaanayaa laba nin inay ka marakacaan ama nin iyo laba dumar waaya ama afar dumar afar dumar halka waa la rag aynusan ku jirin maxayd inta badan dumarka ayaa waxaan eh, u cilmilo og amaa qiraalkiisa la qirayo ridaaca qof hadduu qiro qofkaa laga markhaati kacaya qiraalkiisa waxaa shardi ah rajulaan laba nin laba nin inay ka markhaati kacaan qiraalkii dumar lama aqbalaya halka laba nin ayaa la aqbalaya maa ragga inta badan qiraalkii waxaa u cilmilay marka haddii la qirayo qiraal ay tahay qofku qirayo ama zawjka ha ahaado ama zawjada ha ahaato qofka qiraya laba nin baa shardi ah haddii la leeyahay annagaa aragnay gabadhii nuujisay heblaayadina nuujisay annagaa markhaati ka ah laba nin baa shardi ah ama nin ama laba dumara ah ama afar dumara ah. waaya wa tuqbal waa la aqbalayaa shahaadatu lmurdacati gabadhii nuujisay markhaatigeeda waa la aqbalayaa in lam tatlub haddaysan dalbanin ujratan mushqaayad haddaysan dalbanin walaa dakarat ayna sheegin ficlaha ficilkeeda wakada waxaa la mid ah in dakaratu ficilkii hadday sheegto oo faqaalatay dhahdo ardacatu naaska anaa taqsiyey filasaxi muctamad haddaan qaban walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniye laa yakfi inaysan ku filayn baynahumaa waxaa u dhaxeeya labadooda ridaacun nuugmo muxariman oo taxriim keenaysa gabadha murdacada ah shahaadadeeda waa la aqbalayaa inay ridaacii ka markhaati kacdo laakiin goorma la aqbalayaa haddii saddex dumar oo kale ay jiraan ama e, waxa weeye gabadh kale iyo laba hal nin gabadh kale iyo hal nin laakiin keliga lama aqbalayo waaya goormaa gabadha murdacada shahaadada la aqbalaya haddii wax ujro aysan dalbanin maxaa shardigaa u shardinay maxaa yeelay hadday ujro dalbanayso waxa weye nafteeda ayay manfaco usoo jiidaysaa sida darteed shahaadadeedu waxay noqonaysaa tuhmaa soo gelaysa shahaadadeedu ujradana sheegayna waa maxay waxay leedahay labadan anaana nuujiyey mushkaayadiina lima siinin hadda mushkaayadda haysiiyaan mushkaayadii ridaacooda haysiiyaan marka taa lagama yeelayo waa shahaado ay tuhmo ku jirto waay haddaysan ujro dalbanin markhaatigeed waa la aqbalayaa isla markaa ficilkeedaysan sheegin oo ficilkeeda maxaa laga wadaa haddaysan dhihin waxa weeye aniga ayaa nuujiyey laakiin waxay leedahay maalan labadooda radaac muxarima udhaxeeya waa fahamta sooma shahaadada marka waa la aqbalaya laakiin sida muctamadka ah xataa hadday ficilkeeda sheegto dhado anaa nuujiyey labadooda waa la aqbalaya tan khilaaf baa ku jira maxaa yeele qowlka asax ka soo horjeeda wuxuu leeyahay hadday ficilkeeda sheegto waxay la mid tahay sida iyadoo dhahdoo kale anigaa dhalay gabadha hadday dhahdo anaa qofkaa dhalay markhaatigeeda lama aqbalayo maa qofka dheef soo jiiraya tanna waa saasoo kale oo ficla nafsihaa in ay sheegto oy markhaati haddana ku noqoto laga yeeli saas ayuu qowlkan daciifka leeyahy lakin sida muctamadka hataa haddii dhahdo anigaa nuujiyey qowlkeeda waa la aqbalaya markhaatigeedana waa la qaadanaya walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniga laa yakfi inuusan ku fillayn baynahuma waxa u dhexeya labadooda ridaacun nuugmo muxarimun oo taxriim keenaysa taasi kuma filan maxaa yeele madaahibtu waa khilaafsan shuruudda taxriimka bal iskaba dhaafe yajibu waxaa waajiba dikru waktin wakti la sheego wakhtigii nuugmada ay dhacday wa cadadin tiradii nuugmada in la sheego oo wusuuli labani cani inay gaadheen jawfa ilmaha yarka uurkiisa wa yucrafu dalik kaasna waxaa lagu garanayaa bimushaahadati xalbin lisid ee la aragtideed in sidii la arko oo indhaha la saaro gabadha oo naaskeeda lisaysa wa ijaarin iyo kuhabid ilmihii ku habaysa wasdiraadin iyo ilmihii oo waxa weeye laqaya caanihi aw mase qaraa'ina qaraa-in waxa weye arrinkaa tusinaysa waa calaamado iyo astaamo wadalika miaal kailtiqaami tadin sida ilmihii naaskii inuu afka gashado wa masihi inuu muudsado waxarakati xalqihim gurigiisa inuu dhaqaaqo bitajarucin sawdayn macnaha inuu dee yani markuu caanihi uu jaqayo cunihiisa sanqadh laga maqlayo wasdiraadin inuu caanihii uu laqayo bacda cilmihi markii uu ogaado qofka shahiidka kadib biannaha gabadhan murdacada ah lamuunan inay tahay gabadh irmaan wuxuu ku yidhi ridaac muxarim ah udhexeeya labadan zawjeenka ah taa keliya ma anfacayso ridaac muxarim ah udhexaysa keliya ma anfacayso maxaa yeele madaahibta isku khilaafsan shuruuda taxriimka madahibta qaar baa aba hal radco ayaa ku filan madhabkeen muxuu qabaa an radco waayahay midda kale dadki waxayna kala garanayn waktigii radaaca iyo shuruudiisii iyo waxaasaysa garanayn waxaa waajib haddaba in la sheego waktigii radaacu dhacay ilmaha la hawleyn gabadha nuujinaysa sagaal jir inay ahayd iyo wax ka sii badan cadadka radacaadka oo shan radco ah inay mutafariqaad ahaayeen caanihii inay ilmaha joofkiisa gaadheen waxaasoo dhanna waxaa lagu ogaanayaabuu ku yidhi in la arko caanihii oo gabadhii laga lisayo isla markaa ilmihii lagu habayo ilmihiina uu caanihii laqayo ama qaraa-in arrinkaa tusinaysa sida ilmihii inuu naaska uu afka la galo oo naaskii uu jaqo oo waxaa weeye hunguri uu dhaqdhaqaaqo oo caanihii uu muudsado yacni qaraa-in in la helo weya weliba la og yahay oo qofka shaahidka og yahay in gabadhan nuujinaysa ay tahay gabadh caana leh gabadh caana leh naaska waa laga yaba inuu bilaa caano yahay ayaa dhici karta ilmahan uu iska mudmuudsanayo naas bilaa caana ayaa dhici karta waa inuu ogyahay gabadhan inay gabadh irmaanta marka waxaaso dhan waa in la helaa wal asaxu muctamad waxa wey annahu shani laa yakfi inuusan ku filin in la dhaho baynahuma waxaa udhexeeya ridaacu nuugmo muxariman oo taxriim keenaysa bal iskaba dhaafiyji waxaa waajibaya dikru wakti wakti in la sheego cadadin iyo tiro wusuuli labani caani inay gaadheen joofo ilmaha yarka eh, joofkiisa uurkiisa wayucrafu dalik kaasna waxaa lagu garanaya ilmihii inay caanihii joofkiisa gaadheen bimushaahadatin aragti ah, bimushaahadati xalbin lisid aragtideed wa ijaarin iyo kuhabid wa isdiraadin iyo laqid oo qaraa'ina ama astaamo arrinkaa tusinaya wadalika miaalka iltiqaami tadi ilmihii inuu naaska afka gashado oo masi inuu muudsado ama u nuugo وarakati alqii dhuuntiisa inay dhaqdhaqaaqdo bitajarucin sawdayn ay ku dhaqdhaqaaqdo wasdiraadin iyo laqid bacda cilmihi shahiidkii markuu ogaado kadib biannaha gabadha nuujinaysa labunan inay tahay gabadh irmaan kitaabu nafaqaat nafaqaadki ayuu kitaab yahay waa jamcu nafaqa nafaqa ayuu jamacu yahay lafdigan nafaqada waxaa loo isticmaalaa khayrka waxaan khayr ahayn looma isticmaalo waxaa loo jamciyo nafaqaad loo yidhi maxay anwaacdeeda kala duwan anwaacdeeda ayaa kala duwan lakiin kharaamaadka inta badan yani dhibka iyo waxa wey gashiga iyo waxaasa loo isticmaalaa haddaba nafaqadu waa laba qaybood nafaqo qofka naftiisa u waajibaysa iyo nafaqo qofka ugu waajibaysa qof kale inuu siiyo tan naftiisa kuwaajibas u waajibaysa inuu siiyo biilka naftiisa uu siinayo ayuu ka horraysiinayaa ta dadka kale uu siinayo maxaa nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam ibda binafsika naftaada ku bilow uma dabeetana biman tacuulu qofka aada biilayso ku xijisii waaya haddaba nafaqada qof kale la siinayo waa saddex saddex sababood ayaa keena nikaax iyo milki iyo qaraabo nikaax iyo qaraabo iyo milki nikaaxa waa labadii isqabay ee nafaqadii waxaa weye ninku uu siinayo xaaskiisa milkigana waxaa weeye sayidka nafaqaduu siinaya addoonkiisa ama addoontiisa labadaasi cagsi ma noqdaan u fiirso cagsi ma noqdaano waxaa weeye gabadhu marna ma biilaysa ninkeeda inu de iyadu iskaga tabarucaysa mooyaan lakiin marnaba hadduu ninku uu faqiir yahay gabadhu inay hani tahay waajibku maaha inay biisho addoonkana sayidkiisa biili maayo waaya tan dambe laakiin qaraabada ku waajibaysa qaraabada isku yeelanayaan awlaaddu waalidiintooda ay nafaqaynayaan ama waalidku waladkiisa uu nafaqaynayo taas labada dhinac waa isku yeelanayaan waa labada dhinacba kolba midki waa isaga kakale wa siinaya maxaa yeel bacdiya ka dhexaysa bacdiya ayaa ka dhexaysa musanifka haddaba wuxuu ku bilaabay nafaqada zawjada maxaa yeelay nafaqada zawjadu waa mucaawada waa isdhaafsi fii muqaabalati tamkiin gabadhan maadaama ninkeeda ay nafteeda u dhiibtay oy makanisay istimtaaci ayay markaa nafaqadii ku yeelanaysaa haddaba nafaqada gabadha kuma dhacayso bimudiyi zamaan zamankii inuu tago haddii xataa gabadhii sanad uusan biil siinin biilka ka dhicmahaya sanadkaas way xisaabsanaysaa way ku soo dallacanaysaa inay iska cafisa mooyaan nafaqadeedu waa muqadar way ka xoog badan tahay nafaqada kuwa kale nafaqada kuwa kale waa cala alkifaaya qaraabada oo kale hadday wakti uu tago oo aan qaraabadii nafaqa la siin la qalayn maayo lakiin gabadha nafaqadeeda waa la qalaynaya waxaana asal u ah wujuubu nafaqati الزawja وcalى اlmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna biاlmacruuf ninkii ilmaha loo dhalay waxaa waajib ku ah dumarkii inuu biilo oo uu arad bixiyo bilmacruuf wanaag inuu ku biilo oo ku arad bixiyo iyo xadiidka nebigu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam walahuna dumarkii waxay ku leeyihin calaykum dushiina risquhuna risqigoodii biilkooda idinku leyihin wa kiswatuhuna inaad arad bixisaan bilmacruuf rawahu muslim waaya iyo xadiidkii nabiga la weydiiyey alayhi الsalaaةu wasalaam maa xaqu zawjati الrajuli calayh ninka xaaskiisa xaqa ay ku leedahay waa maxay baa la yidhi nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam markaasa wuxuu hi tucimuhaa waad quudinaysaa idaa acimta haddii aad waxa wey adugu aad quudanayso waad quudinaysaa tucimuhaa idaa acimta wa taksuuhaa ida ktasayt waanaad arad bixinaysaa haddii ad arad baxayso hadda ad naftaada arad bixinayso iyadna waad arad bixinaysaa rawahu abu daawuud walxaakim wasaxa isnaada waayahay haddaba aqsaamta baabkan baabka nafaqada waxay noqon doonaan lix waayahay sidanu mualif ku tartiibin doonaa qadarka u waajibaya zawjada xagga nafaqada intay yeelanayso arinka labaad waa muskidaati naa nafaqada waxyaaba riday arrinka saddexaad waa alicsaaru binafaqa nafaqadii inuu ninkii ku caydhoobo uu bixin kari waayo iyo xuun ka laazimaya arrinka afraad waa nafaqat alaqaarib aqaaribta nafaqadooda qaraabada nafaqadeeda arrinka shanaad waa xadaanadii ilmihi yaraa waxaweye la xanaanaynayey arrinka lixaad waa nafaqat almamluuk addoonka nafaqadiisa lixdaaba mualifku noo sheegi doonaa haddaba xuquuqda zawjadu ay ninkeeda ku leedahay waa toddobo toddobada mualifka fasalkan caawan akhrinayno ayuu ku sheegi doonaa ayagoo tartiibsan arrin koobaad waxa weeye waa acaamkii arrinka labaad waxa wey waa idaamkii idaamku waxa weeye gabadhu waxay ku idaamanaysay raashinkii arrinka saddexaad waxa wey kiswadii aradbixi arrinka afraad waxay aalat tandiif qalabkii wax lagu isku nadiifinaysay gabadhu arrinka shanaad waxa weeye mataacu lbeyt guriga alaabtiisi arrinka lixaadna waxa weeye sukna deganaansho inay hoy la siiyo arrinka toddobaadna waxa wey khaadim gabadhii qof u khidmeeya oo jaariyada in loo keeno haddaysan ahayn gabadh nafteeda u khidmaysa haddaysan ahayn saasuu malif ku tartiibiyey marka wuxuu ihi wuxuu ku bilaabay acaamkii calaa musiri ninkii hobanka ahaa waxaa ku waajibaya lizawjatii zawjadiisii waajibaya kulla yowmin maalin walba mudda acaamin acaam laba mud oo acaama ayaa ku waajibaya muddaa acaamin acaam labadiisa mud baa kuwaajibaya wa mucsirin kii cayd ahaana muddun mud baa uwaajibaya mud baa ku waajibaya wa mutawasiton kii dhexdhexaadkaana muddun wa nis mud iyo nis baa waajibaya waaya ninka muusirka ah ee hodanka ilaahay wax siiyey maalin walba xaaskiisa waxay ku leedahay laba mud oo raashin ah mudkii waxaa weeye taqriiban nus kiilo iyo wax yar weyaan an boqol iyo taqriiban toban garaam meelahaas weyaan raashin ah ayay ku leedahay marka kaasi waa mudkii labada mud marka waxay isku noqonayaan taqriiban kiilo ayay isku noqonayaan waa ninkii muusirka ahaa maalin walba intaasay ku leedahay ninkii mucsirka ahaana hal mud caydh ahaa hal mud bay ku leedahay ninkii mutawasitka ahana mud iyo nus ayay ku leedahay waaya qowlkan waa qowlka jadiidka imaam shaafici uu ku tegey waxaana loo deliishaday liyunfiq duu sacati min sacati ilahay uu kala qaaday dadkii munfiqiinta ahaa kii sacada lahaa sacadiisa ka bixi yidhi ilahay u ballaariyey dee sacadiisa ka bixi yidhi waman qudira calayhi risquhu qofkii risqigii lagu ceejiyana falyunfiqa ka bixi mima aataahu allah ilahay wuxuu siiyey marka ilahay uu kala qaaday qofkii muusaca iyo qofkii waxaa weeye waxaa weye nafaqada lagu ceejiyey waxaana uga qiyaas qaateen asxaabu shaafici kafaaradii maadaama labadooduba yihiin kafaarada iyo nafaqaduba maal sharciga ku waajibay oo dimada ku sugnaaday kafaaradana waxa u badan bay dhaheen kafaarada dacaamka lagu bixiyo kafaarat aladaa ee xajka waa laba mud waa laba mud waxaana u yar mud sida kafaarata dihaarka oo kale oo miskiinka la siinayo hal mud miskiin kasta mud baa la siiyaa marka qofkii muusirka waxaa lagu waajibiyey laba mud kii mucsirkaana hal mud kii mutawasitkaana mud iyo nus ayaa laga dhigay waaya kaasi waa qowlkii jadiidka imaam shaafici uu ku tegey in biilka gabadhu uu yahay muqadar qowl qadiima imaam shaafici uu iska leeyahaa jira madaahibta saddexda madhabadooda kalena ay isku raaceen alimaam abu xaniifa wa maalik wa axmed waaya oo maxaa qowlkaasi uu leeyahay waxa wey bilkifaaya weyaan muqadar mehe waa kifaaya kolba intii gabadhan inta ku filan ayaa la siinaya curfigan lagu laabanaya curfigu wuxuu waajibiyo maa gabadhan la siinaya acraaftun way kala duwan tahay dhaqamadu wadamadu way kala duwan yihiin ninka xaaladiisa la eegaya duruufta ku nool yahay beledka ku nool yahay shaqadiisa waxaso dhan baa la eegaya marka bilcurf gabadha waxay qaadato ee biilka caadiga ah ayaa la siinaya iyadoon waxba lagu qadarin saas ayay madaahibta kale ku tageen saddexda madhab ee kale madhabkeena qowlkiisa qadiimkana saasuu ahaa qowl qadiima laakiin de qowlkii muctamadkaa ma aha laakiin waa qowl qadiima qowlka qadiimka ah adilo badan buu leeyahay abcan adiladiisa waxaa ka mid ah aayaddii soo dhaafisay wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ilahay haddaba macruuf buu celiyey gabadha biilkeedii ee muusan qadarin iyo xadiidka nabigu yuhi alayhi الsalaatu wasalaam hinda binti cutba markii weydiisay biilka ay ninkeeda ku leedahay nabig wuxu uhi alayh slat slam khudii oo waladaki bilmacruuf adiga iyo waladkaaga wax ku filan qaado bilmacruuf maa yakfiiki wana wuli maa yakfiiki wayakfii waladaki bilmacruuf marka nabig alay slam kifaayadii buu u celiyey ee muusan taqdiir mucayana sheegin calayhi الsalaatu wasalaam saas darteed alimaam eh, nawowi wuxuu ihi xadiidkani wuxuu xujo ku yahay asxaabteenna markay nafaqada zawjada amdaad ay ku qadareen adrucn wuxuu yihi zamanki imaamkeenna cid ugu horraysay ma garanayo in eh, nafaqada lagu qadaro mud haddii aanan adabta aan ilaalinayn waxaan dhihi lahaa buuhi sawaabku waxaa weeyaan in bilmacruuf kifaaya in lagu gabadha ku qaadanaya sabiilkeeda innagoo eh, ku dayanayna waxaa weyaan aimada kale isla markaana raacayna nusuusta kusoo aroortay maslada haddaba masaladan waad ogaatay maanta waddankeena waxaa lagu dhaqmaa qowlkan jadiidka mise aqwaasha aimada kale kifaayada lagu dhaqmaa calal kifaayam soo maha waaya waxba la isma weydiiye ninka hadduu maanta una hayna gabadhu iskaga aamusta hadduu helana way ka qaadataa wuxuu helo maalin uu u badin maalin uu u yarayn maalin baahidaa daran u siyaadin wahaakada baasha sidaasi ku macaanta laakiin haddii baashta la jaangooyo culays baa imaanaya waaya wlmuddu mudkii waxaa weeye miatun waalaaaatun wasabcuuna dirhaman wa ulu dirham waa boqol iyo saddex iyo toddobaatan dirham iyo dirham saddex mid loo dhiga meesha qultu qaala nawi wuxuu hi alasaxu muctamad waxaa weeye dirhamkii mudki waxa weeye miatun waaxadun wasabcuuna wa alaaatu asbaac dirham boqol iyo koob iyo toddobaatan dirham iyo dirham toddoba meel loo dhigay saddexdii wallahu aclam eeg mudka halkan mualifku inoogu sheegaya waxaa weeye waa wasnigiisa wasniga waaga hore mudka miisaan buu ahaa wax lagu miisaamo halbeeg miisaan buu ahaa marka wasnigiisii buu dirham ku cabiraya dirhamku wuxuu ahaa halbeeg wax lagu cabiro ayuu ahaa laftiisu waay markii dirham haddaba aan u fiirino wuxuu waxaasu khilaafay raafic iyo nawowi raafic wuxuu ka dhigay boqol iyo saddex iyo toddobaatan dirham iyo ulu dirham maxaa yeelay nawowin wuxuu ka dhigay boqol iyo koob iyo toddobaatan iyo alaata asbac dirham marka khilaafkani muxuu ka dhalanaya wuxuu ka dhalanayaa waxaa isu khilaafsan yahay ridliga horta waxay isku waafaqsan yihiin nawowi iyo raafici ridliga bakhdaadiga ah oo halbeeg waagaa la isticmaali jiray ahaa in uu yahay mudka markii loo fiiriyo halkii mud waa w rilun wa ulu ril iyo ulu weyaan dabeetana rodolkii ba isku khilaafeen qadarkiisii raafici boqol iyo soddon dirham inuu yahay buu qabaa nawowin wuxuu qabaa rilgu inuu yahay boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo arbacatu asbaaci dirham haddaba intaa un waxaad ku dhufataa boqol iyo soddon dirham waxaad ku dhufataa hal iyo ulu hal dhibic soddon iyo saddex un ku dhufo waxaa kusoo baxaysa intaa uu sheegay raafici oo ah boqol iyo saddex iyo toddobaatan dirham iyo ulu dirham baa kusoo baxaysa waad fahamtay soo maha haddana ridl iyo ulu waxaad ku dhufataa ridl iyo ulu waxaad ku dhufataa boqol iyo siddeed iyo labaatan dirham iyo arbacata asbaac dirham dirham toddoba meel loo dhiga afarti waxaa kusoo baxaysa intaa imaam nawowi sheegay oo ah boqol iyo koob iyo toddobaatan dirham iyo alaa asbac dirham waa camaliya xisaabiya basiida jiddan adigaa ka shaqayn karaa calculator hadaad qaadato macaayiirtan iyo halbeegyada hadda maba isticmaalaba hadda casharka baan ku akhrisanayna aan ku fahmayna kitaabka mooyaane hadda waxaa la isticmaalaa kiilo iyo niskilo iyo garaam iyo waxaasa la isticmaala waaya waa miskiinu zakaati zakada miskiinkeedu waxaa weeye mucsirun mid caydha weeye mucsirun caydh weeye miskiinkii zakada waa ceeb man qofkii fawqahu ka sarreeya miskiinkana in kaana hadduu yahay low kulia in kaana haduu yahay low kulifa haddii lagu kalifo inuu bixiyo muddayn laba mud rajac uu noqonaya miskiinan miskiin u noqonaya famutawasitu mid dhexdhexaada weeye wa ilaa haddii kaleo miskiin uusan noqonin famusir mid hoodana weeye mualifka wax noo kala saaraya mucsirkii iyo mutawasidkii iyo muusirkii unoo kala saaraya wuxuu hi horta miskiinkii nagu soo dhaafi baabi zakaa halkani waa mucsir miskiinkana waxaan idhi hore usoo tilmaanay qofkii kifaayadiisa o dhan aan helayn oo hadduu boqol u baahdo maalan wuxuu helayaa wax haaf ka badan lakiin boqol kiiba boqol ka yar maalan boqol kiiba lixdan boqol kiiba toddobaatan boqol kiiba siddeetan ayuu helayaa kifaayadiisi kaasi waa miskiin faqiirkana boqol kiiba konton wax ka yar buu helaya hore nagu so dhaafay fi kitaab الzaka waayahay qofka waxoogaa intaa dhaama ee waxa weeye miskiinka ka yar room kaasna hadduu yahay xaalad haddii laba mud lagu kalifo maalinta inuu maalin kasta laba mud keeno uu markaa miskiin kusoo laabanayo uusan awoodi karin ku culasta labada mud kaasina waa mutawasi maadaamu yar ama miskiinkii labada mudna ay ku adagta wuxuu noqonaya markaa mutawasi buu noqonaya muddiina isu bixinaya haddii uu waxa wey labada mud uu si kifaaya ku bixin karana biraaxa labada mud maalin kasto bixin karana waxa weeye waa muusirkaasi hodan wey wlwaajib waxaa waajiba aalibu quuti اlbaladi beledka quudkiisa aalibka ee badan ayaa waajibaya oo markaa wuxuu uga jeedaa kolba raashinka loo badan yahay dadku ay inta badan ay quutaan ayaa gabadha la siinaya hadduu beriis yahay hadduu eh, waxaa weye garow yahay hadduu galley yahay hadduu daqiiq yahay kolba raashinka dadku u badan yihiin ayaa gabadhii eh, la siinaya qultu qaala nawi wuxuu idhi fain ikhtalafa hadduu iskhilaafo quutulbeledki oo dadku kala duwan yihiin oo haalibu quutku uusan jirin wajaba waxaa waajibaya laa'iqun wax u cunnama bihi zawjka zawjka wax u cuunamaa oo asaga munaasib u ah xaalkiisa ayaa uu bixinaya waaya haddii dee raashin kala qaalisan yahay raashin qaali ah magaalada waa laga isticmaalaa kuwo aad u hooseyna waa laga isticmala ku dhexdhexaadna waa laga isticmaalaa marka kolba xaalkiisan eegayna hadduu nin hodana yahayna kasaraha bixiyo hadduu faqiir yahayna ka hoosaha bixiyo hadduu dhexdhexaad yahayna ka dhexaa bixiyo wahaakada wayuctabar waa la eegaya alyasaaru hodantinimadi waayru iyo heyrkiiba oo caydhnimadii iyo dhexdhexaadkii labadii ah uluuc alfajri cinda uluuc alfajri fajarka markuu dhalanaya la eegaya maalin walba waxa weeye si gooniha loo eegaya markuu fajarku dhasho ayaa la eegaya ninkani maanta muxuu haystaa maxaa jeebkiisa ku jira ma ma nin maanta iska bixin karaa waxa weeye oo haysta wuxuu iskaga bixiya labadii mud mise mud iyo nis buu heli karaa mise mud buu heli karaa saasaan u eegaynaa maalin kasta gooni baa loo eegaya waxaad garanaysaa taqdiirku inuu ahaa taqdiir yoomi ah maanta innagoo gabdhaha malaha waxaa ku bilaaba bishii mar maa raashinka loo soo dhigaa oo biilkooda la siiyaa waa dadka shaqaysay mushtaharka qaata dadka waxaa weeye yoom ku shaqeeyana yoomka waxay soo helaan ba iska siiyaa waaya wallahu aclam wa calayhi waxaa ninkii ku waajibayaa tamliikuhaa gabadhii inuu milkisiiyo raashinkii xabban asagoo firi ah wakadaa waxaa sidoo kale lagu leeyahay taxnu inuu u shiido wakhabsu inuu muufeeyo filasax muctamad haddaan qabano ninka waxaa laga rabaa inuu gabadhii ku wareejiyo raashinkii asagoo firi ah maxaa yeele firiga ka dheef badan raashinka la riday iriga wax walba waa loo adeegsan karaa sida zekadaba waxaa wey iri loogu bixinayo ayuu iri ahaan u siinayaa hadday gabadhi u baahato marka in loo rido usoo ridayaa hadday u baahato in loo muufeeyo u muufeynaya waaya oo macnaha wuxuu bixinayaa kharashkii lagu muufeyn lahaa ama kibis lagaga dhigi lahaa amaba waxa wey lagu ridqi lahaa walow alaba hadduu dalbo axaduhumaa zawjkii iyo zawjadii midkood badel alxabbi firida bedelkeeda hadduu dalbo in wax kale lagu bedelo ka kalena uu diido lam yujbar la khasbi mahayo almamtanicu kan diidaya la khasbi mahayo gabadheeba waxay tidhi raashinkan maba rabay raashin waan haystaae wax kale igu soo bedel alaab igu soo iibi ama dhar igu soo iibi wax kaleo dee u baahanta ama lacag ahaan igu siibay tir lacag igu siibay tir ninkiina wuu diiday wuxuu raashin baan hayaa raashinka iga qaado raashin baad igu leedahay marka ninka la khasbi mahayo la dhihi mahayo waxay gabadha dalbanaysa sii waa fahanti sooma haddii gabadhii uu dhaho lacag aan kugu siiyo raashin ma hayee oo aduu raashinka soo iibso gabadh inay diiddo dha raashin igu sii rashin baan u baahanaya la khasbi mahayo waxa weye gabadhii ee raashinkii baa lagu siinay kolba midkii diidan waxa weye la khasbi maayo maxaa yeele waxaa asala raashinka waaya fain ictaadat gabadhi hadday bedel qaadato oy wax ku bedelato jaazi way bannaanta filasax muctamad haddaan qabano ilaa khubsan muufa mooyaane wadaqiiqan iyo daqiiq mooyaane cala almadhabi muctamad haddaan qaban gabadhii way dhihi kartaa igu bedel raashinka aad siinaysay raashin kale oo maalan daqiiq buu siinayey daqiiq maanta mar rabe waxaad ugu bedeshaa baasto ama waxaa weeye waxaad ugu bedeshaa maalan waxyaabo kale ay u baahan tahay maalan boorash ama aano igu bedel ama wax hilib igu bedel way u bannaantay inay raashinkii raashin kale ku bedelato laakiin waxaan la ogolayn uun in laba raashin oo isku jinsi ah Eh, oo midna uu daqiiq yahay midna uu fir yahay ama midna uu fir yahay midna uu yahay khubs inay isku bedesho maxaa yeelay waxaa ka dhalanaysa ribo waad garanaysaa daqiiq maalan iyo firideedii laga ridqay laskuma bedeli karo geley iyo daqiiqdeed laskuma bedeli karo geley iyo waxa wey iyadoo la muufeeyey laskuma bedeli karo ribaa ka dhalanaysa ilan tasaawigii iyo tamaatulkii baa meesha ka baxaya walwakrad gabadhi hadday la cunto macahu zawjka maciisa cala alcaadati sida caadada ah isagoon waxbaba siinin saqadat nafaqatuhaa nafaqadeedu way dhacaysaa fi lasaxi muctamad haddaan qabanno qultu waxaan idhi ilaa an yakuuna yahay moo takuuna inay tahay mooyaane hayra rashiidatin midaan toosnayn oo walam ya'dan weliya weligeediina uunu fasixin wallahu aclam hadday gabadhii ninkeedii ay cuntada iskala cunto oo raashinkai iskala quudato waxnana uusan siinin wax biila maba siininba ninka unbay cuntada iskala cunta waa sida maanta loo badan yahay ninku raashinba guriga soo dhigi raashinka ayadaa karin way isla cunayaan waxba ma siiyo gooni ah oo ma dhaho waa biilkaagii hoo inta adiga iskale haddii doonta ha iibiso raashinkii aan sheegayni ninka waxba kuma leh raashinkiisii waa gooni ciyaalkiisii waa gooni kuwa way soo socdaa ee labada mud lagu sheegayey mudkan gabadha iska leh ninka kuma leh hadday doonto suuqa geenba oo iibin raashinka intay urursato ayay suuqa geen doonto hadday ka maaranto de raashin kale ay haysato wax ku filan ay haysato waaya laakiin waxaa la ogolayn uun inay nafteedii ka qadiso ay iska gaajayso ayaan la ogolayn sida noo imaan doonto marka gabadha hadday ninkeeda iskala cunto oo iska eh, de raashintii guriga lasoo dhigo raashinka ay wada cunaan nafaqadeeda saas ku dhacaysa biil gooni ah markaas oo la milkisiiyey mama jiro sidana waxaa ku dhaqmi jiray waqtiga nabiga alayhi salaatu wasalam dadku saas ku dhaqmi jireen ilaa yowmina haada saas waa dhaqan jiro oo shaa'ica dadkuna ay ku dhaqmaan wax inkaaran ma jirin saa darteed waxay noqonaysaa alcaadatu muxakamatu waa dhaqan soo jireen oo soo yeela waaya wax khilaafan ummadda iskuma khilaafay arrintaas inay bannaanta tamliigiba meesha ka baxaya gabadhii wax raashin lama milkisiinin qultu lakin imam nawi wuxuu ka soo reebay gabadhi hadday tahay gabadh aan rashiide ahayn maalan gabadhan waa gabadh eh, yar oo sagiira ah ama gabadha waxaa weeye safiiha ah oo mubadira oo maxjuur calayha la sharay gabadha ayada ah xoolaheeda waa in la siiya raashinkeeda waa in tamliik lagu siiyaa la cunitaano ninka la cunto oon kifaaya ma ah hadduusan weligeed u asiin hadduusan weligeed u fasixin wayajibu waxaa waajiba lakiin taa waxaa diiday alimaam albulqini wuxuu yidhi nafaqadeedu way ku dhacaysaa gabadhaas xataa heer rashiidada ah ina way ku dhacaysaa nafaqadeedi maxaa sidaas ayaa muctamada ummaddu ku dhaqantaa buuri wayajibu waxaa waajiba udmu haalib اlbalad beledka idaamkiisa beledka aalibkiisa aalibka idaamkiisa dadku say u badan yihin idamka u badan yihiin ayaa gabadhi waajiba ah in la siiyo wadalika mitaalka ziti sida saliidi wey wasamnin subagi wey wajubnin caanihi la fadhiisiye wey watamri timirti weye wayakhtalifu kaa wuxuu kala duwan yahay bilfusuuli fususha buu kala duwan yahay wayuqadiru qaadin qaadi baa ku qadari doona biijtihaadihi ijtihaadkiisa wayufaawitu qaadigi uu kala tegsiin doonaa bayna muusirin ninkii hodanka ah wagayrihi ninka kale aan hodanka ahayn ayuu kala qaadi doonaa walaxmul hilib baa waajibaya yaliiqu u qalma biyasaari ninka hodantinimadiisa waicsaari iyo caynimadiisa ka caadati lbeled beledka caadadiisa walow kaanad hadday tahay taakulu mid cunta alkhubsa khubskii waxdahu keligii oo bila idaam ay ku cunayso wajaba waxaa waajiba aludmu in idaam la siiyo gabadhii kani waa waajibkii labaad ee gabadhii ay yeelanaysay waxyaabihii gabadh u waajibaya toddobada aan soo tilmaamaynay kii hore wuxuu ahaa acaamkii kana waa idaamkii waa koosaarti wixii lagu iidaamayey raashinkii wey marka gabadhii waxay yeelanaysaa iidaam iidaam baa waajiba in la siiyo waayahay iidaamkaasi haalib lbeled beledka idaamka aalibkee u badan ayaa gabadhii la siinaya waa idaamka loo badan yahay marka idaamka dadku kula duwan yihiin ama idaamka aalib ha ahaado saliid ama ha ahaado subag ama ha ahaado eh, caano la fadhiisiiyey ama ha ahaado timir ama ha ahaado sugadan maanta la samaysto iyo wixii la halmaada waat soo ma marka waddankaasaa loo raacaya macnaheeda ma aha saliidan iyo subagan iyo jubnigan iyo timirtan waxaasoo dhan inuu mar wada keenaya maaha kolba waxa wey idaamka haalibka ah unbaa gabadhii la siinaya maxaa ilahi subxana wa tacala wuxuuna faray dumarkii inaan bilmacruuf kula mucaasharoonno wacaashiruuhunna bilmacruuf macruufkana ka mid maaha gabadhii inaad siiso raashin qalalan oo bila koosaar ah waaya maxaa yeele cuntadii qofkii ka degi mayso haddaan idaam loo samaynin waaya beriis qalalan de kaa degi maayo oo bilaa idaam haddaba idaamkaasi wuxuu kala duwan yahay bilfusuul xilliyadii buu kala duwan yahay afarta fasal ee jiilaal iyo xagaa dayr iyo waxa wey gu ayuu kala duwan yahay waxaa laga yaba xilliga jiilaalka in e, waxa wey idaamku uu bato maadaama qaba uu jiro xilliga e, waxa wey xagaagana e, idaamku yaraada iska dhici karto idaam yar loo baahdo qaadi ayaa qadaraya biijtihaadi ijtihaadki u qadaraya hadi la isku khilaafo zawjki iyo zawjada hadday idaamka isku khilaafaan oo noocii idaamki iyo jinsigiisii iyo iyo iyo kamiyadiisa isku khilaafaan qaadiga ayaa ku ijtihaaday isla markaa qaadigu wuxuu samaynayaa qofkii muusirka ahaa ee hodanka ilahi waxa siiyey ninka ahaa iyo qofkii mucsirka ahaa ama mutawasirka ahaa wuu kala sarraysiinaya muusirka u badinaya qofka muusirka wuxuu saaraya idaam fara badan qofka mucsirkaana idaam yar buu saaraya gabadhi waxaa la siinaya hilib u qalma ninka hodantinimadiisa iyo caydhnimadiisa waa fahamtay soo maaha marka waxaa leegaya caadada beledkaasaa leegaya haddii maalan caadada beledka ay tahay inay maalin walba hilib cunaan gabadhi maalin walba inaad hilib u keentaa a soo maa haddii caadada beledka ay tahay wiiggii hal maalin in eh, hilib dadku ay cunaan waa inaad wiiggii maalin gabadhii hilib ku keentaa hadday bishii mar cunaan waa hakadaa hadday hilibka ay yaraystaan in yar soo qaataan oo dee suga laga dhigto intaa yarta ma waajib kuga ah hadday hilib badan la keeno dee oo waslaba ah intaasaa waajib kuga ah waa hakadaa hadday gabadhan ay tahay gabadh khumuskoo qalala iska cunta caadadeedaba saa iska ah koosaar baama baahata idaamtoona khumus qalalaba iska cuntaa waxaa waajib ah in idaam la siiyo sababtoo ah caadadeeda la eegi mahayo waxaa la eegayaa xaqeedaa la eegaya waa xaqeedii hadday doonto idaamkaa yana isticmaalima lakin idaam waa inuu usoo iibiyaa gabadhii waaya wuxuu ihi wayajib waxaa waajiba udmu aalib اbaldi beldka aalibkiisa bld eh, aalibkaas idaamkiisa idaamka loo badan yahay waajiba ka zayti sida saliidi wasabnin subaki wajubnin iyo caniin la fariisi watamri tibirti waykhtalifu wuxuu kala duwan yahay idaamkii bilfusuuli xiliyadii afarta ahaa wayuqadiru wuu qadari doonaa qaadin qaadi baa ku qadari doona biijtihaadihi dadaalkiisa iyo ijtihaadkiisa wayufaawitu qaadiga uu kala qaadaya oo uu kala eh, badinaya bayna muusirin kii hobankaa ah, wagayrihi kan kale ee muusirka aan ahayn alamin hilibaa gabadhi waajibaya hilibkaasoo yaliiqu qalma biyasaari ninka hodantinimadiisa waisaari caydhnimadiisa ka caadati beldi sida beledka caadadiisu ay tahay walow kaanat hadday tahay gabadhii taakulu mid cunta alkhubsa khubskii waxdoo keligii wajaba waxaa u waajibaya aludmu koosaar wa kiswatun wa yejibu laha gabadhi waxaa u waajibaya kiswatun aradbax marayn ayaa waajibaysa takfiiha oo ku filan fa yejibu markaa waxaa u waajibaya qamiisun qamiis wa saraawiilu iyo waxaa weeye sarwaal khimaarun iyo hagoog wa mikcabun iyo e, kabo yaziid wuu korinayaa ninkii fi shitaa'i xilliga qaboobaha fi shitaa'i xilliga qaboobaha ee jiilaalka ah koor buu u wa jinsuhaa jinsu al waxa weye kiswati dharka jinsigeedu qudnun waxa weye suuf wey fain jarat caadat lbaledi beledka cadiis hadday ku dareerto e, limili ninkan oo kale bikataanin marada waxa weeye maxmuudiga ama nayloonka ah ee kataanka ah aw xariirin ama xariir wajaba waajibay fi asax muctama haddaan qabano waayahay wayajibu sidoo kale waxaa waajibaya maa taqcudu calayhi gabadhi waxay ku fadhiisato wadalika miaal ka zilliyatin sida waxaa weeye furaash yar aw amase libdin roog yar oo suufa ah, aw amase xasiirin gogol yar ama gogol caw ah wakada waxaa la mid ah firaashun firaash linowmi hurdadii u isticmaasho fil asax muctamad haddaan qabaan wamikhidatun barkin baa waajibaysa walixaafun iyo busto ay huwato fi shitaa'i xilliga jiilaalka kani waa waajibkii saddexaad oo ah kiswadii kiswadii waxaa la rabaa in ninkii siiyo kiswatan takfiiha kiswada iyadoo qadar mucayana male laakiin kiswa gabadhi ku ilan radbax ku filan waa inuu gabadhi uu siiyaa ilahi subxana wa tacala qur-aanka wuu inoogu tilmaamay cala almawluudi lahu ninkii caruurta loo dhalay waxaa waajib ku ah risquhunna dumarkii inuu biilo oo raashinkooda uu siiyo wa kiswatuhunna inuu arad bixiyo bilmacruuf sida macruufka la yaqaano xadiidkeena uu ahaa waxaquhunna calaykum an tuxsinuu ilayhina fii kiswatihinna wa acaamihin haddaba kiswadaasi waa inay kiswo kaafi ay noqoto gabadhii ku filan xagga dherarka xagga waxa weeye agga haddii gabadhii cayloon tahay ama ay hilib leedahay ama ay dhuuban tahay haakada xagga beledka kuleelkii qabowga ayaa loo eegaya wahaakada ninka hodantinimadiisa iyo caydnimadiisa loo eegaya waaya haddaba gabadhii wuxuu siinaya dharka asaasiga uu siinaya waxaa ka mid ah towb qamiisun waa towb towb buu siinaya iyo saraawiil sirwaalkan waa sirwalka dumarka ay xidhaan ee waxa weeye marada ka hoos xidhaan ee sirwaal ay dusha ka xidhnayaan ma ah sarwaalka meeshiis waxaa geli kara haddii gabadhayna sarwaal xidhanin inay xidhato maalan eh, waxaa loo yaqaana gogoradda iyo waxaan hoosta ka xidhaan dumarka hoosguntiga ah sidoo kale hagoog iyo khimaar ayuu eh, radbixi ku soo darayaa iyo kabaay xidhato magaca marku leeyahy waa kabihii dee sandalkaa ah, kabaha caadiga dacaskaa ma ah sidoo kale wuxuu gabadhi usoo iibinayaa makacabka waxay noqon karaa buud iyo sandal labada way noqon karaa eh, jubbad ba ugu daraya xilliga qaboobaha jubbad buu usoo iibinaya kood aboobaha ay ka idhato usoo iibinayaan dharka uu usoo iibinaya jinsigiisu wuxuu noqon karaa qudli cudbi buu noqon karaa haddii laakiin caadada beledka ku dareertay inuu dun ahaado sida kataanka oo kale marada maxmuudiga nayloonka ah ama xariir waa waajib inuu beledka caadadiisa raaco sidoo kale gabadhii wuxuu usoo iibinaya waxay ku fadhiisato sida zilliya zilliya waa furaash yar oo kooban oo gabadhii fadhi ahaan u isticmaalayso ama libad waxa wey waa wa sidaas wax suuf oo sida roog oo kale ah waayihii hore de roogani waxaan mayna jirin laakiin innaga waddankeena hadda caadada waddanka maal raacaya roog baa la isticmaalaa iyo waxyaaba yar lagu fadhiisto iyo waxaasaa la eegaya iyo caw xilliga waxaa weeye shitaaga wuxuu usoo iibinayaa libad xilliga sayfka ee jiilaalkana wuxuu usoo iibinaya xasiir waaya ama xilliga jiilaalka ayuu usoo iibinaya libadka kan kalena sidoo kale firaash buu usoo iibinaya ku seexato iyo barkintii iyo bustihii Eh, waxaaso dhan buu soo iibinaya waaalatu tandiifin iyo aaladii gabadha isku nadiifinaysay ayuu usoo iibinayaa wadalika miaal kamushtin sida garfeedhi weeye waduhnin iyo waxa weeye eh, waxay ku dhaashanaysa gabadhu ama saliid ha ahaado ama kareem ha ahaado waa waajib inuu usoo iibiya gabadhi ama eh, waxay madaxa marsanaysa waayahay wamaa taksilu bihi ras wixii madaxa ku meedhaysay sida shaambooyda shaambadii iyo wixii la halmaada waa war dadku waxay isticmaali jireen geedka gobka caleentiisa laakiin hadda waa la isticmaala shambo waaya waa marta kun iyo waxay raa'ixadii ku zuuliso marta waa yani aalo yaroo loo isticmaali jiray in gabadha ay kilkisheeda ay raa'ixada ur kaga zuuliso lakiin hadda meeshii waxaa galay waxyaabahan cadaradan de kilkilaha la mariyo ee raa'ixada zuuliya kuwaas usoo iibinaya wanaxwi wixii la mid ah oo maxaa loo isticmaalaya marta gaas lidafci sunaanin sida urkii loo zuuliyo lidafci sunaanin urkii si loo zuuliyo laa kuxlun indhakuushii waajib uma noqonaysa gabadhii waa khidaaban iyo cilaankii ama xinihii wamaa tazayanu bihi iyo waxay isku qurxinaysay waajiba ma aha sida maalan makeabkii iyo waxyaabihii dee isku qurxinaysay inuu soo iibiyo waajib ma aha maxaa yeele waxyaabahaas ninka ayaa xaq u leh waa xaqiisi isqurxinta indhakuusha iyo cilaankan iyo waxyaabahay isku qurxinaysa dee isku macaananayso ninka ayaa xaq u leh hadduu xaqiisi ka tanaasulo de asagaa iskale lakin hadduu usoo iibiyo gabadhii waa inay marsataa la isticmaashaa wa dawaau maradin walaa dawaau maradin xanuun dawadiina waajibkumaha inuu usoo iibiyo wa ujratu abiiban dhakhtarka mushqaayadiis inuu bixiyo wa xaajibin iyo kii toobinayey fuqahadu waxay leeyihiin gabadhii ma yeelanayso ujrata abiib hadday xanuunsato ninkii kuma waajibaysa inuu dhakhtariyo dhakhtar uu geeyo uu daweeyo mushqaayadii dhakhtarka uu bixiyo dawadii usoo iibiyo waajibkuma ah laakiin ixsaanan inuu sameeyo way fiicanta eg iskuma haysta inay wanaagsanta qofna yuusan dhihin mayaysan wanaagsanayn mayaysan way fiicanta taa laskuma haysto laakiin ma waajib baa lasku haysta ninkii ma ku dambaabaya hadduu gabadhi dawayn waayo taasaa lasku haystaa marka culimadu waxay ku leeyihiin waajib ma aha madhabkeeno keliya ma aha waa afarta madhaboodba qofkii moodaya madaahibta kale inu qiilka helayo afarta madhabood waxay leeyihiin waajib ma aha gabadhi inuu daweeyo oo waa sidee waaba la biilaya gabadhi sida dawadeeda waajib u noqonayn waxay leeyihiin waxayna waajib u noqonaynin maxaa yeelay dawadan waa lixifd اlasl gabadha asalkeeda in la ilaaliyo weyaan biilkuna waxa weeye waa dee yani waa sida gabadhi dee xanaanaynteedii ilaalinteedii weeyaan waa muqaabil atamkiin laakiin xifd alasl waxaa laga rabaa iyada reerkeedii gabadhi haday xanuunsato de reerkeedi waa laga rabaa inay dawaystaan marka qowlkan waa qowl fuqahadu ay ku tageen culimmada badanku jumhuur culamaa sidan ay qabaan waayahay walaa dawaau maradin xanuun dawadiina waajib kuma aha ninkii walaa ujra abiibin dhakhtarka ujradiisa waa xaajibin iyo kii toobinaya gabadha laakiin way fiican tahay inuu sameeyo kolley nin ilama aha nin akhyaar ah inuu gabadhiisa uu dawadii markay xanuunsato uu dawan waaye lama ah ilahin wuxu uhi wacaashiruuhuna bilmacruuf yani wanaag kula dhaqanto marka marka cumuum hadi aaya ayuu soo gelaya walahaa gabadhii waxaa u waajibaya calayhi ninkii waxay ku yeelanaysaa acaamu ayaami اmarad maalinta maalmahay xanuunsan cuntadeedii bay yeelanaysaa waud waudmuhaa iyo waxa wey idaamkeedii waxa laga ya gabadh markay xanuunsan tahay inaysan waxba cuninba waxba inaysan cunin baa markaa de biilkeedii ma waajibaya raashinkii meel buu dhigaya raashinkeedii wuu dhigaya ha maalmaha idaamkii aan soo sheegnay idaamkii iyo de raashinka aan soo sheegnay ee mudaynka ah ama mud inis ah ama mudka ah meel buu dhigaya waa qawlkii taqdiirka ahaadi aan soo tilmaanay cala qowl اjadiid walaصaxu muctamad waxaa weeye wujuubu ujrati xamaamin xamaam ujradii inay waajibaysa bixasabi alcaadati caadadu say tahay xamaamku waa biyo kululeyskii xamaamkii dee biyaha kulul lahaa weyaan ee gabadhu ay isticmaalaysay si jidhkeeda u nadiifiso wa amani maai husli jimaacan jimaac maydhigii maydhigaas biyihiisa inuu lacagtii biyaha uu bixiyo ayaa waajib ku ah waa nifaasin iyo dhigdhilmadii markii ka maydhanayso gabadhii filaa sax muctamad haddaan qaban laa xaydin xaydkii waajib ma aha gabadhii inuu lacagtii ay kaga maydhanaysa xaydka inuu siiyo waxtilaamin iyo ixtilaamki ixtilamka waa gabadh ina isku janaabooto iyadoo jiifta dee looba teginba maxaa ninka shaqa kuma laba dheer xaydka iyo ixtilaamka iyadaa sabab isku ahayd marka iyadoo isku qabto biyahay ku maydhan lahayd fiqi wuxuu ka hadlaya cadaaladdu ka hadlaya laakiin curfiga maanta dadku way ku dhaqmaan yani qofna dadka fuqada saale laftirkooda way bixin jireen waxan laakin waxaa laga hadlaya hadday noqoto muwaajibba ninkii bu ku dambaabaya taasaa laga hadlaya walahaa gabadhii waxaa u sugnaaday aalaatu aklin aalaadkii wa ku unaysay untada lagu unayey alabkii untada lagu unayey washurbin cabitaanka lagu cabayey waabkin cuntada lagu karsanayey wadalika miaalka qidrin sida dhergi wey waqascatin xeedhadii wey wakuusin koobkii wey wajaratin jalxadii wey wanaxwaha wii lamid ah intaasina waxa wey aalaadkii waa mataaci alaabtii guriga weeyaan waa noo waajibkii hanaad ee gabadhi waajibayey waa mataacu lbeyt waa alaabtii guriga loo isticmaalayay yani wax kastoo gabadh u baahantahy guriga u isticmaalaysa inuu oo de waxyaabihii daruuriyaadka ah wamaskanun kanna waa kii lixaad waa deganaanshihii iyo hoygii gabadha la siina weye wamaskanun hoy baa gabadhi waajibaya liiqu baha gabadhi u cuntama walaa yushtaradu lama shardiyo kownuhu inuu yahay maskankaas milka ninka milkiisi inuu yahay shardi ma aha waa inuu dejiyaa gabadhi guri u qalma ayada eg guriga waa inuu gabadha u cuntamaa oo u qalma waaya maxaa yeelay guriga gabadhi kama guuri karto sidaa darteed guri munaasab ah gabadhi xaalkeeda hadday reer lada ka dhalatay waa inuu dejiyaa guri munaasab ah waa fahamte soo eh, gabadhu ka dhalatay reer eh, caydh oo iska masaakiin ah dee guri u qalba ayuu dejinaya oo reerkooda guryaha degaan oo kale ah wahaakada gabadha guri munaasab ah ayuu qalba dejinaya shardi ma aha in eh, gurigaasi milkigiisa uu yahay guri kara uu noqon karaa wa calayhi waxaa waajib ku ah liman laa yaliiqu biha gabadhaysan u haboonayn ama ayna u cuntamaynin khidmatu nafsiha nafteeda inay u khidmayso ikhdaamuha inuu u adeejiyo gabadh shaariyada u shaqaysa ikhdaamuha inuu adeejiyo bixuratin gabadh xorro ah aw amatin ama adoon lahu asagu iska leeyahay aw mase mustaajaratin gabadh la soo kiraysta oo jaariyada aw mase bilinfaaqi waxa weeye inuu biilo calaa man saxiibathaa gabadh gabadhan ay wadatay oo la socotay min xuratin oo xor ah aw amatin ama adoon ah likhidmatin khidmo oo la socotay wa sawaaun fii haada kan waxaa iskugu mid ah muusiru ninkii hobanka ah wa mucsiruni kii ah, wa cabdun addoonkii waaya fain akhdamaha hadduu u adeejiyo bixuratin gabadh xura ah, ama addoon u adeejiyo biujratin mushqaayad oo u adeejiyo falaysa calayhi lagama laguma leh hayruhaa mushqaayadda waxaan ahayn aw biamatii ama addoontiisii buu u adeejiyey anfaqa calayha addoontii wuu biilayaa bilmilki milkii wuu ku biilayaa aw biman saxibathaa gabadhii amase akhdamahaa wuxuu u adeejiyey biman saxibataha gabadhii la socotay gabadhan marka horeba la socotay soo raacday markuu guursanayay lazimahu ninki waa ku waajibaya nafaqatuha inuu biilo waaya wuxuu ku yidhi haddii gabadhan uu ninka soo guursaday ay tahay gabadh nafteeda aan ukhidbaynin horta waajibkan waa waajibkiis toddobaad ee gabadha waajibaya waa khaadimkii khaadimkii wayaan gabadhii in loo sameeyo cid ukhidmaysa oo u shaqaysa haddaba gabadh o dhan waajibi mayse e waa gabadha nafteeda aan u shaqaynin ee aan caado ina ulahayn inay nafteeda he u shaqayso oma qalanto oma cuntanto oo maalan guriga aabbaheed markay joogtayba mayna shaqayn jirin oo madbaha mayna geli jirin oo guriga maysan eh, ka shaqayn jirin waa loo shaqayn jiray oo jaariyad baa loo qaban jiray gabadha noocaas haddaad soo guursato adigana waxaa lagaa rabaa inaad si islamida ah ula dhaqanto ood u keento laakiin guriga aabbaheed markay joogtay hadday shaqaysan jirtay oo isku fillayd cajiinkeeda ay qasan jirtay oo maaa dhihi jiray gurigeeda ay nadiifsan jirtay oo cuntadeeda karsan jirtay haddana waxaa leeyahy marka gurigeeda timaada intii in lamid inay samayso waxba jaariyad loo keeni maayo taas curfigii baa la raacay u fiirso curfigii baa la raacay marka gabadha waxa wey aan shaqaysan jirin in jaariyad loo sameeyo ayaa waajiba jaariyadaasi waxay noqon kartaa gabadh xoro ah addoon bay noqon kartaa gabadh lasoo karaystay bay noqon kartaa addoon asagoo iskaliya noqon kartaa gabadh lasoo karaystay bay noqon kartaa ama gabadh la socotay ayada oo uu biilo oo uu macnaha eh, khidmada ay gabadha u shaqaynaysa darteed uu ku biilo ayay noqon kartaa haddaba ikhdaamkan farqi ooma dhexeeya ninkii muusirka ninkii mucsirkaa iyo addoonkii intaba hadduu ninku hodan yahay iyo hadduu ceyr yahay mar walba ikhdaam waa laga rabaa gabadhan haddaysan shaqaysan jirin inuu keena hee gabadh jaariyada u shaqaysa waa laga rabaa xataa hadduu nin ceyra yahay isagaas u doontay gabadh waxaa weeye eh, loo shaqayn jiray oo reer lama ka dhalatay haddii haddaba uu gabadh xuro ah manaa u jaariyad oga dhigo ama addoon isla markaana uu mushqaayadda bixiyo waxaan mushqaayadda ahayn laguma leh gabadha mushqaayadda unbay ku leedahay aradbax kuma leh wax kale kuma leh hadday addoontiisa ahaydna wuu biilayaa addoontiisa marka hore milkiibuu ku biilaya hadday gabadh la socotay ahayd oo gabadha soo raacdayna inuu biilo ayaa waajib ah gabadhaas inuu haddaysan mar mushqaayadaysan ka qaadanayn inuu biilkeeda siiyaa waajiba ah. haddaba biilka uu siinaya waa maxay aradbaxna uu siinaya biilna wuu siinaya haddaba biilkii uu siinaya halka kuu tilmaay wuxu uhi wajinsu acaamiha acaamkeeda jinsigiisu waxa wey jinsu acaami zawjati zawjada acaamkeeda jinsigiisa waa kii aan soo tilmaamay ghaalibu quwati lbeled aan soo nidhi wa huwa xagga qadarka kula duwan yihiin muddun waa mud calaa mucsin ninkii cayd ahaa wakada mutawasitun kii dhexdhexaadkana waa lamid waa mud umaa gabadhi la siinaya jaariyad ahayd wa muusirun kii hobanka ahaana muddun wa ulu mud iyo ulu buu siinaya walaha gabadhi waxaa u bannaan kiswatun walaha gabadhi waxaa la siinayaa dhajaariyadda ahayd kiswatun aradbax taliiqu bixaali xaalkeeda u qalanta wakadaa saasoo kale udmun waxaa la siinaya iidaam cala saxiix cuntada haddaan qabano walaha gabadhii waxa wey jaariyadda waxay leedahay kiswatun aradbax bay leedahay taliiqu bixaali xaalkeeda u qalanta wakadaa saasoo kale udmun iidaam bay leedahay cala saxiix cuntada haddaan qabano laa aalatu tandiifin aalad nadiifin maleh iyado aalad isku nadiifisay iyo waxa weeye waxyaabihi aan soo tilmaamaynin maleh fain kaura wasaq wasaq hadday gabadhii ku badato watadat ay ku dhibtooto biqamlin injir iyo wixii la halmaada wajiba ah, waxaa waajiba an turaha gabadh in loo nimceeyo ayaa waajibaho de waxay dee jirtaa iskaga saarto isku nadiifiso in loo keeno gabadhii jaariyadda ahayd waajib weeye waman haweenaydii takhdumu nafsaha nafteeda u khidmaysa fi lcaadati sida caadada nafteeda ayadaaba u shaqayso waa gabarh shaqaysata in ixtaajat hadday u baahato ilaa khidmatin khidma hadday u baahato limaradin xanuun awgii bay khidmo ugu baahata cid u shaqaysay u baahatay way xanuunsatay gabadhii oo jikadii ma geli karto oo shaqadii ma qabsan karto aw mise zamaanatin naafanimo awgeed gabadhi way naaruuday ma shaqaysan karto ama way jabtay ma shaqaysan karto waajib waxaa waajib ikhdaamha in gabadh u shaqaysa loo keeno oo khaadimad loo keena waajib ah waaya maxaa yeelay qaacidadu waa kay ahayd idaa daaqa alamru itasac wa ida tasaca daaq ida tasaca alamru daaqa wa ida daaqa itasac gabadhan waxaa weeye dhibaata ku timid walmashaqa tajlib taysiir walaa ikhdaama khidmaysiin uma sugnaan liraqiiqatin gabadh addoon ah in khidmad loo sameeyo khaadimad loo sameeyo waajib maa haddaad gabadh adoona qabto eh, khaadimad kuguma leh maxaa yidhaha adoonta dee asal ahaan waxaa eh, curfigu yahay in ayadoo shaqaysato xataa hadday quruxsan tahay wa fi ljamiili tii quruxsaneed waxaa ku sugan wejin wej wej baa wuxuu ley gabadha hadday quruxsan tahay bixbixid waa laga quruxsan yahay o waxa laga yaaba inay eh, dee ragga ku fidnoobaane gurigeeda ha iska joogto oo gabadha khaadimada ha loo sameeyo wayajib waxaa waajiba fi lmaskani gurigii imtaacun u raaxayn baa waajiba waaya halkan mualif wuxuu ku tilmaami doonaa markuu toddobadii ka soo dhammaaday toddobadii eh, hay ay u waajibaya gabadhi markuu ka soo dhammaaday ayaa toddobadii shay ayuu wax yar oo tafsiila noo raacinaya oo ah waxyaabahaas maxay gabadhu isticmaalun u leedahay aysan iyado aq ulahayn milki ulahayn iyo maxay milkinaysaa taasuu inoo kala qaadaya waxay iyadu leedahay waxayn lahayn baa loo kala qaadaya marka guriga un baa laga soo reebaya guriga iyadu ma leh wayajibu fi lmaskani guriga waxaa waajib ku ah imtaacu in lagu raaxeeyo guriga way ku raaxaysanaysaa intaa ay isqabaan umay deganaanaysaa milki oo male hadduusan ninku siinin guriga waaya guriga haddaba asagoo kuma jiro milki inuu asagu siiyo mooyaane wixii kale u imo marka wamaa yustahlaku wixii la baaba'sanayo oo macnaa la dhammaysanayo ka acaamin sida cuntadii weeye cuntada waa la isticmaalaya wax dhammaanaya weeyaan tamliiku waa milkisiin raashin hadduu siiyo waa milkisiin wa tatasarraf fiihi gabadhi way ku tasarufaysaa si alla see doonta ay ugu tasarufaysaa hadday doonto way iibinaysaa hadday doonto cid kale ayba siinaysaa ku sadaqaysanaysaa ayadaa iska raashinkaas falow qatarat hadday gabadhi cidhiidiso oy nafteeda ku cidhiidiso bimaa yaduruha wax dhibaya manacaha wuu diidaya gabadhi markii biilkeedii la siiyey waa isku cidhiiday biilkii ma isticmaalayso in yar ka isticmaalaysa inta kalena way kaydinaysa ama way sadaqaynaysaa ama cid kale ay ninkii wuu diidaya wuxuu leeyahay dee ku anfici mayse meesha ka baxaye waxa weeye wax kugu filan isticmaal ila ninkiiba dhib ku noqonaysaa taas waa maadaama nafcuhu wiii waxtarkiisu uu joogto yahay dheeftiisu ay joogto tahay wadalika miaal ka kiswatin sida rabixi weeye wa duruufi acaamin iyo cunto weelasheed weeye wa mushdin iyo waxa weeye garfeadhi tamliikun waa milkisiin waxyaabaha yararkaa dee adawaadku ninkuu soo iibinaya dharkii iyo waxa weeye alaabihii guriga uu soo dhan ayadaa iskale waxay isku qurxinaysa ayadaa iskale hadhow hadday kala tagaan waxaa laga qaadan maayo iila iil maya imtiaacun waa u raaxayn gabadhii baa yani way ku meela gaaraysaa ninka hadday kala tagaan hadhow asigaa soo ceshana iil baa saale waa laga xogaday iilka wa tucdaa gabadhi waa la siinaya alkiswata aradbixi awala shitaain jiilaalka bilowgiisa wa sayfin iyo xagaaga bilowgiisa ayaa la siinaya macnaa labadaa xili waa lix bilood iyo lix bilood baa loo sanadkii lixda bilood ee horena bilowgeeda ayuu siinayaa aradbax lixda bilood dambena bilowgeeda ayuu siinaya aradbaxa marka sanadkii laba jeer buu gabadhi arad bixinaya saasa laga wadaa waa haddii dabcan awal shita markuu leeyahay haddii dee awal shita uu guursaday saasuu ku soconaya hadduun awal shita uuna soo guursaninna waxa weeye sanadkii muu u kala qaybinayaa xilligaa uu guursaday laga bilaabo lixda bilood u horraysu ka dhigaya aradbax uusoo iibinaya haddana lix bilood markay dhamaato aradbixi kale yuusoo iibinaya wahaakada haddana markii xilligaa xilligiisii la gaadho haddana mar kale ayuu aradbixinaya wahaakada waxay culamadu kala qaadeen shitaagii sayfkana aradbixi baa kala duwan xilliga qaboobaha iyo xilliga kuleelaha fain talifat hadday eh, kiswadii ay baaba'do fiihi waxa weye fasalka dhexdiisii dhexdii bilood dhexdeeda ay baaba'day bilaa taksiir ayadoo gabadhii wax gaabin inaysan samaynin dharkii baa ka dhammaaday ama xumaaday ama ka gubtay ama laga xaday lam tubdel ninkii waajib waa inuu soo bedelo ilaa intay lixda bilood dhammaanayso in qulnaa waa haddii aan dhahno tamliikun kiswadaasi waa tamliik waa qowlkii muctamadka ay dhahaa tamliik weeye dharku qowlkaa weye laakiin haddaa dhan waa imtaac maadaama imtaacay tahay ninkan uu iska dhigay dharkan hadhow ka qaadan doono waxa wey dee usa bedelo gabadha ugu raaxaya markas hadda dharka dhamaado hadda dharka lagu saibiyo laakiin qolka muctamadka waxaa weeye tamliig wey fain maata gabadhi hadday dhimato fiihi fasalka dhexdiisii yani lixdii bilood dhexdeeda dhimatay lam turadda kiswadii la soo ceshan maayo ninkii kiswadii ka soo ceshan maayo walow lam yaksu haddii uusan gabadhi arad bixinin muddatan in muddo lix bilood ayuusan arad bixinin ama sanad buuna arad bixinin ba dayn waa dayn lagu leeyahy laba san usan arad bixin labadaasna waa dayn lagu leeyahay ila gabadha waxaa nafaqadeedu waxa weeye waa dayn nafaqada kale laakiin dayn maaha nafaqada awlaadda iyo nafaqada waalidka dayn maaha laakiin nafaqada zawjadu waa dayn haddii wakti uu ka soo tago waktigaa kuma dhacayso halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam sal allahu waslm ala nabiyina mxamed